dhaqamada wanaagsan siduu ugu dadaalaa an jacala wuxuu gudagalay yufakiru inuu ku fakero walxaal huwa nabigu calaa firaashilmowti gogoshii geerida uu ku sugan yahay gogoshii uu nabiga ilaahay ku oobsaday sala allahu calayh wasalam dhaqanka wanaagsan ayuu ka fakaraayey inuu ummaddiisa u dardaarmo mana halmaamin xataa xaaladdaas xataa xaaladaas oo sakaraatulmowdka uu ku sugnaa ma halmaamin bal kelimaddii ugu dembeyday oo ilaahay ku oobsaday dhaqanka wanaagsan iyo salaada labadaasay aheyd an jacala inuu gudagala yufakiru inuu ku fakara walxaal huwa nabigu calaa firaashilmowti gogoshii geerida uu ku sugan yahay filkhadami inuu ku fakero filkhadami dadka qaadumiinta adducafaa'i ee tabarta daran dadka qaadumiintaa ama shaqaalaha ah ee tabarta yar waa likhashyati nabiga cabsida uu ka cabsaday min an tuhdara in la buriyo xuquuquhum xuquuqdooda in la buriyo oo la dayaco oo yuqfala ama la halmaamo can saddi khallatihim baahidooda in la daboolo wuxuu aad uga cabsaday in xuquuqdooda hadur laga dhigo oo waxa weeyaan xuquuqdoodii la dayaco ama baahidooda wax ka qabashadii laga qaba lahaa la halmaamo likhashyati nabiga ka baqid uu ka baqayuu uga fakarayay min an tuhdara in la buriyo xuquuquhum xuquuqdooda oo yuqfala ama la halmaamo can sadi khallatihim baahidooda in la daboolo wa jacala nabigu wuxuu yeelay daalika xuquuqdaas qaadumiinta min caamati wasiyatihi dardaarankiisii guud mid ka mid ah wa jacala nabigu wuxuu yeelay daalika xuquuqdaas oo dadka qaadumiinta ah min caamati wasiyatihi nabiga dardaarankiisii guud mid ka mid ah sala allahu calayhi wasalam liannahum dadka qaadumiinta qowmun waa qowm qomko laa yuxsinuuna liannahum dadka qaadimiinta qowmun waa qowm qoomko laa yuxsinuuna aan hagaajin karin adtacbiira inay cabbiraan can xaajatin baahidooda waa dad aan xataa toos u cabbiri karin baahidooda liannahum dadka qaadimiinta qowmun waa dad qoomko laa yuxsinuuna aan wanaajin karin adtacbiira inay cabbiraan can xaajatin baahidooda waqad yamuutu inuu dhintaa la arkay axadun mid ka mida walxaal xaajatu baahidiisii fii sadri xabadkiisa ay ku sugan tahay asagoo ay qalbiga uga jirto oon weli sheegin inuu dhinto ayaa la arkaa dadkaas qaadumiinta ah waqad yamuutu inuu dhinto ayaa la arkay axaduhum mid ka mida walxaal xaajatu baahidiisii fii sadri qalbigiisa ay ku jirto fa can anas ibni maalig waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi kaanad waxay ahayd caamatu wasiyati rasuulillaah rasuulka ilaahay dardaarankiisii dhammaanteed waxay ahayd sala allahu calayh wasalam xiina waqtigiina uu dardaarmayey xadaratu ay u timid alwafaatu geerida walxaalna uu dardaarmayey huwa asagu yuqarqiru uu dhuun yeerinaa binafsi nafsadiisii waxay ahayd dardaarankaasu asalaata salaada ilaaliya asalaata salaada ilaaliya iyo wamaa wixii malakad ay milkiday aymaanukum midigyaalkiinna oo addoommadiyaa ka mid ah ee ugu horreeyey xoolihiiyaa ka mid ah dad badan waxay xoolaha intay nacfiga leeyihiin waa iskaga shaqaysanayaan addoommada waa ku shaqaysanayaan hadduu baahdo quudi mayaan hadduu bukado dawaymayaan waa iska dayacayaan qaar badan siday dameeraha iyo hadda yeelaanoo intuu xoog gelaya waa iska raranaa mar alla markuu xoog yaro ka dareemo xarigga kala baxaa dawayma cuntasima laamigu soo istaaga marka isagayoo jireen oo cid daryeelayda aan la arag marka dambena halkaasuu iskaga dhintaa markuu suu laamiga u taagayaan gaari ku jiira ama uu meesha iskaga nafbaxaa waana dulmi waa waxa nabigu ka digayay sala allahu calayh wasalam waxaa gacantaadu milkiday ama addoomma ahaadeen ama xoolaha ahaadeen ma bannaana inaad adugu markaad nacfi ka weydo ad xarigga kala baxda sax ma waa qalad adigaa ilaahay mas uulkaaga dhigay waa inaad dar yeesho oo daweydo oo quudido oo aad ka fakerto in amaamo lahi wax lagaa weydiina dardaarankii nabiga ugu dembeeyena uu ahaa sala allahu calayhi wasalam kaanat waxay ahayd caamatu wasiyati rasuulilaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalama dardaarankiisii dhammaan waxay ahayd xiina waqtigii xadaratulwafaatu geeridu u timid walxaalna uu dardaarmayo huwa nabiga yuqarqiru uu dhuu yeerinayay binafsihi asalaata ixfadu salaata war salaada ilaaliya iyo wamaag wixii malakad ay milkiday aymaanuku midigyaalkiinna hawaahu ibnu maaja ayaa wariyey laba kun lix boqol sagaashan iyo toddoba wa rawaahu abu daawuudna waa wariyey shan kun boqol konton iyo lix can caliy bni abi aalib uu ka wariyey radia allahu canhu qaala cali wuxuu yidhi kaana aakhiru kalaami rasuulillaah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam hadalkiisa kii ugu dembeeyey wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam asalaata asalaata war salaada uga fii maa kii malakad ay milkiday aymaanuku midigyaalkiinna waxyaalahan gacantiinu milkiday rabbi uga baqa wاlxadiiثu صaxaaxa waxaa saxix yeelay alalbaaniyu fi lirwaaءi اlqaliil laba kun boqol toddobaatan iyo sideed innahu shaaniye la min alfadaaxati fadeexadda waxaa ka mid ah bimakaanin meel weynna uga jirta fadeexadda an taqluda inay ad dibaacu qowmin dad dabeecadahood oo wa tafsuda ay fasaaddo akhlaaquhum dhaqamadooda walxaalna ay fasaadahum ayaga yunsabuuna loo nisbaynaa ila alislaami islaamnimo laleeyaha muslimiin weeye walxaal ay fasaaddo qad calimuu ay og yihiin anna min usuuli lislaam islaamka usuushiisa inay ka mid tahay taxsiin alkhuluq in akhlaaqda iyo dhaqanka la wanaajiyo kamaa mara sidiina soo maray waxyaalaha fadeexadda ah muslimiinta ceebta ku ah fadeexadda meel weyn uga jira waxaa ka mid ah in dabeecaddii ay adadkaato dadkii muslimiinta sheeganayay ay dad noqdaan qallafsan gaangastarro aad moodo dabeecad adag akhlaaqdu luntay aflagaadadu sayid ka tahay booskii tasbiixida aflagaado iyo cay ay ugu jirto dad oo waxa weeyaan nuucaas inay noqdaan ayagoo weliba muslim loo nisbayna oo laleeyahay muslimiintii ayagoo og dhaqan wanaaggu inuu ka mid yahay usuusha islaamka waa arrin laga murgo oo aad u xumaan badan dadkaasuna waxay magaxuma u soo jiidayaan diinkoodii ayagoon is ogayn waxaa ceebayna diintii wa ayaga sababtoo ah markay arkaan ummadaha kale oo aan muslimka ahayn waxay leeyihiin islaamku sidaasuu qabaa maxaa yeele hebelo islaam aan ah sida sameeyey marka xumaantii waxaa islaamka ceebta iyo fadeexadda u soo jiidaa waa dadka muslimiinta sheegana cadowgoodiiba ayaga uga daran cadowgii islaamka ayaga uga daran inahu shaaniya la min alfadaaxa alfadaaxatu ashanaaca xumaantaa laydha fadaaxada inahu shaaniya la min alfadaaxati xumaanta iyo fadeexadda bimakaanin meel waxaa uga sugan weyn an taqluda inay ad adkaato dibaacu qowmin dad dabeecadood watafsuda ay fasaado akhlaaqhum dhaqannadoodii walxaalna ay fasaado hum ayaga yunsabuuna loo nisbaynaa ila alislaami islaamka loo nisbaynaa walxaal ay fasaado qad calimu ay ogaadeen anna min usuuli lislaam diinka islaamka usuushiisa inay ka mid tahay taxsiina alkhuluq dhaqanka in la wanaajiyo kamaa mara sidiina soo maray wainaka adiga idaa daalacta haddaad daalacato axwaala kaiirin in badan xaaladahood oo minhu muslimiinta ka mid a fii mucaamalaati mucaamalaadkooda markay wax kala gadanaan markay wax kala kiraysayeen markay kala guursadaan marka ay isfurayaan marka ay haddaad mucaamalaadkooda daalacato iyo wa akhlaaqin dhaqamadooda laya'khudulcajabu yaabku wuxuu qabanaa minka xaggaaga maakhadaw makaanu qabashadiisa yaabaa adiga dhan kaa soo hara markaad fiirido dad muslim sheeganaa qaabka dhaqankood uu yahay shirkadahoodu say yihiin qaabka hadhow waa iskhilaafeen hebelaa kiciye shirkaddii hebelaa la degay hebelaa khiyaanay hebelaa dhacay waxa weeyaan qaabkooda dhan markaad fiirido waxaas leedahay war banu aadan la garay dad cawaanoo diinlaawayaal ah waa la fahmi karaa inay sidaa noqdaan laakiin dad islaam u nasab sheegana inay sidaa noqdaan wax la fahmi kara maaha wax la fahmi kara maaha yaab unbaa kaa soo haraya markaad aragto wa inaka adiga idaa daalacta markaad daalacato axwaala kaiirin in badan xaaladahooda minhu muslimiintaas ka mida fii mucaamalaati mucaamalaadkooda markay wax kala galaan kala kiraysi isguursiga wa akhlaaqihim iyo dhaqamadooda la yaaqudulcajabu yaabaa ku qabana minka xaggaaga ma akhadahu makaanu qabashadiisa liannahu shaaniya yabluquka waxaa ku soo gaaraa min khabarihim dadkaas muslimiinta warkooda waxaa kaa soo gaaraa maa shay yu'dii dhiba samcaka maqalkaaga oo dhegtuba markay maqasho xanuun kugu qabta fakayfa xaalku see noqon low alacaka low alle hadduu ku ogaysiin lahaa tacaalaa ilaa waa sarreeyaahe calaa makhbarihim xogtooda wa xaqiiqati kaydi bacdihim iyo gobol ka mida makriga uu u samaynaa libacdin gobolka kale haddaad taas ogaa lahayd maxaad u malay lahayd makriga ay isku samaynayaan iyo xasadka iyo mid walbaaba midka kale inuu doonaa dhulka la jaro mid walba midka kale ganacsigiisa baabiyo mid walba midka kale siyaasadiisa baabi'iyo mid walba midka kale magaciisa dilo waxa ay makri isku maleegayaan mid walba mid kale suuqa ka saaro haddaad taas daalaca lehda daxaad u malayleh waxa makri ay hoos ka wadaan waa ka sii daranta fa kayfa xaalku see noqon low atlacaka allahu allah hadduu ka ogaysiilaha tacaala ilaa waa sarreeyaahe calaa makhbarin xogtooda makhbaradu waa cilmigooda hoose iyo wa xaqiiqati kaydi bacdin gobol ka mida makriga uu samaynaa libacdin gobolka kale xaqiiqadeeda haddaad ogaato fa kam imisaa tasmacu ka maqlaydaa minhu muslimiinta min fuxshin xumaan fuxshigaasoo filqowli hadalka aday markay wada hadlayaan aflagaadada iyo cayda iyo waxa ka dhacaya imisaad maqlaydaa wa kam imisaa taraa ku arkaydaa fii mucaamalaatihim mucaamalaadkooda markay wax kala gadanayaan kala kiraysanayaan shirkoobaan oo min qishin khiyaano ah fii wadaxi nahaari maalinka cad ay iskhiyaanayaan maalinka cad ay iskhiyaanayaan isdhacayaan fakam imisa imisaa tasmacu ka maqlaydaa minhu muslimiinta min fuxshin xumaan fuxshigaasoo filqowli hadalka ahaaday saas weeye saasaa hooyadaa saasa abbaa saasa labadii ku dhashaa saase waxaa afkooda ka dhacaya waxaa isleeda amaa dhagxaan naar cirkaa looga soo daadiya war wuxuu shar badana ma shayaadiin meel layskugu keenaya banu aadan sidaan uma hadlee ma shaydaan oo jinniya am insi loo ekaysiya islaama waxa ka dhacaya afkooda suuqyada iyo dariiqa markaad marayso ma isdhihi kartid waxaana dad caadiya banu aadan ah iska daa muslim waxaa ka dhacaya xuma fa kan badanaa tasmacu intaad ka maqasho minhum dadkaas muslimiinta min fuxshin xumaan fuxshigaasoo filqowle hadalka ahday muustiqa isla gariiraya wasaqda aflagaadada wa ka badanaa tara intaad ku arkayda fii mucaamalaatihim mucaamalaadkooda oo min qishin khiyaano ah fii wadaxi naari maalinka cad ay iskhiyaanayaan wa kam imisaa tajidu ka helaydaa fiihim dhexdooda muslimiinta min taxqiirin liidid lilkhadami dadka adeegayaalka ama shaqaalaha la liidayo oo la xaqirayo oo aan la qiimaynayn wa kam min tarafucin iskala weynaansho badana imisaad ku arkaydaa wa min tarafucin iskala weynaansho can mujaalasati man qof in lala fadhiistaba ay iskala wen yihiin laa yajmacuhum uusan kulminayn ayaga iyo bihim dadkaas maslaxatun dunyawiya maslaxo adduunya haddaysan dan adduun markaas isku keenin in badan oo waxa weye dan yartaa inay la fadhiistaanba waa iskala wen yihin wa min tarafucin iskala weynaansho imisaad ku arkaydaa can mujaalasati man qof in lala fadhiista ay iskala wen laa yajmacuhum kuwaas isla weyn bihim dadkaas aysan la kulmin maslaxatun dunyawiyatun maslaxo adduunyo wa kamimisaa taraa ku arkaydaa fiihi muslimiinta min tadaaburin isku dabajeedin macnaha waa dad aan is salaamayn oo kala caraysan oo cuqdad kala qaba oo dhabarka isku jeedinaya oo salaamta isla ag maraya imisaad ku arkaydaa wa kan badanaa taraa intaad ku arkayda fiihi muslimiinta min tadaaburin isku dabajeedin xataa intii innow shaaniye laa yakaadu ku sigamaa yajtamicu inay kulmaan alyowma maanta rajulaani laba nin calaa sharikatin shirka ay ku kulmaan maa shirkad un shirkadaha ka mid ah oo min mataacin alaab ah raqiisin raqiisa ah. shirkadu dhaqaalo kastay leedahay waa wax raqiisa qiimo ma leh maxayle janno maahan waa wax yaroon macno weyn lahayn badanaa intay maanta ku kulmayaan oo haddana maxaa ka dambaynaya wuxuu yidhi xataa intii innahu shaaniye laa yakaadu kuma sigtaan yajtamicu lyawma maanta inay ku kulmaan rajulaani laba nin macnaha laba qof nin iyo dumar baa ahaadeene calaa sharikatin shirko maa shirkad midbay rabtaa ha ahaato oo min mataacin alaab a raqiisin oo raqiisoo min mataaci dunya alaabahaas adduun ka mid ah ilaa yakhrujaani waxay soo baxayaan muddo gaaban kadib mukhtalifayn xalayhin kuwa iskhilaafsan ayagoo kala jabay oo waa shirkadaas waa kala jabtay hebel waa ka baxa hebelaa ku kacay iyadna waa burburtay ayagoo iskhilaafsanay soo baxayaan mukhtalifayna xaalayan kuwa iskhilaafsan mutahaajirayna xaalayan kuwa kala hijroona waa kala jabeenoo laba magacay la baxeenoo waa kala go'eenoo isma salaamaana laleeyahy kullu mid kastoo minhum aleyadooda ka midka kale oo leey tuug uu ahayo waa dhacayo khaa'in bu ahayo wax xun buu midba midkii kaleo marka suuqa uu dicaayadda u haya kullun mid kastoo minunaa labadooda ka mida yelmasu waa caydayna alaqara kan kale walaa yaraa u arki maa liaqihi walaalkiis xaqan wax xaqa inuu ku leeyahay fii xifdi cirdihi sharaftiisa inuu ilaaliyo bilqaybi marka uu ka maqan yahay walaa yaraa ma uu u arkayo liaqiihi walaalkiis xaqan xaq u arki maa u aamini maa fii xifdi cirdihi sharaftiisa inuu ilaaliyo bilqaybi maqnaasho xaal uga sugan yahay maca ana aladii ayadoo shayga faraqa baynahumaa kala geeyey innamaa wax kalimaan huwa almushaaxatu waa inay xoogaa ku doodeen mushaaxadu waa tanaasuca iyo doodda maca ana aladii shayga faraqa kala geeyey kuma kala tegin iimaan iyo gaalnimo oo diinmo kala geyn waxaa kala geyn inamaa wax kale maahan huwa almushaaxatu waa dood iyo muran fii mataacin alaab lagu dooday raqiisin raqiis ah oo min addunyada ka mid a ah. dhaqaale adduun wey waxay ku kala tageen ee caqiida kuma kala tegin xoogaa dhaqaale adduun ah ayay isku si u arki waayeen wa adxaa wuxuu noqday min alcasiiri shay adag alyowma maanta waadxaa wuxuu noqday min alcasiiri shay culus alyowma maanta an yejida taajiru ganacsaduhu inuu helo man ya'manuhu qofuu ku aamino calaa bidaacati badeecadiisa wayatma'inu uu ku xasilo ilayhi qofkaas wayakfiihi kana kaafiya ma'uunatahaa badeecadaas culayskeeda xataa yadhaba si uu iskaga aado ilaa beytii gurigiisa murtaaxalbaal asagoo qalbigiisu faraxsan yahay qariiraal cayni il qabowsan waxa weeye maanta ninka taajirkaa ee muslimiinta horata qofku iskaga dhiibaa berihiisu iska qabsaa la xisaabtamima dabagelima welwel ma qabo waa huba inuusan qiyaanayn waqti xisaab la gaara xisaab qabow loo keena shaki kuma jiro shaki kuma jiro cabsiyu kuma jirto ismale amuu ku dhaca amuu ku qiyaana wuxuu leeya diinkiisa iga celinaya diin uu hodhey ninku gaalmah ninku saa i qiyaana marka welwel iyo welbaharlaan markaasuu berihiisa iska qabsaa asagoo kaannahu inuu gacantiisa xoolihiisu ku hayo lamida maya maanta taas lama helayo hadduuba u dhiibo walbahaar iyo welwal goormuu ku dhici doonaa maxaa soo yeeri doona xisaab waxa weeyaan la daba soco shilinba shilin daba dhig waxa weeyaan waa inuu awood culus duldhigaa qofka uu wixiisa u dhiibo haddii kaleeto ha sheegin daqiiqada kadib waa la kaca markaasuu wuxuu yidhi wa adxaa waxaa ahaaday min alcasiiri shay culus waxaa noqday alyowma maanta an yajida taajiru qofkii ganacsataha inuu helo man qof ya'manuhu uu ku aamino calaa bidaacati badeecadiisa wayadma'inu ilayhi uu ku xasilo wayakfiihi uga filnaadoo ka kaafiya ma'uuna tahaa culayskeeda xataa yadhaba si uu iskaga aado ilaa beyti gurigiisa murtaax albaali xaalu yahay mid qalbigiisu faraxsan yahoo raaxaysana qariira alcayni il bal taquumu waxaa istaagayda hadduuba qof xoolihiisa u dhiibo baynahu ganacsataha oo taajirka xoolaha leh iyo wa bayna shariiki qofka shirkada la'a muxaasabatun isxisaabin shadiidatun adag wa muraaqabatun isla socosho daqiiqatun oo aad u xeel dheer waa inuu kula socdaa muxaasabo adag waa inuu ku hayaa iyo la socosho iyo muraaqabo aad u adag haddii kaleeto shaqadii waa dayaca ama waa khiyaana kii shaqo loo diro haddana waa in la muraaqabeeyo qof dabagal ku sameeya loo dira bal shaqadii siduu u wado ma ka hurday ma ka danaystay ma dayacay waxa wey maxaa yeele diin oo dhab ah male qofki waa wax iska magaca diintiisu waa wax iska magaca ismale shaqadan haddaad dayacdo waa lagu ciqaaba aakhiro ismale haddaad xaddo waa lagu ciqaaba waxa diinta waa wax iska afkaa ah oo aan qalbi jirin oo weynayn marka waa inuu iska dhiciya marka isagu la xisaabtamo muraaqabeeyo soo kormeero hadba shaqadii bal siduu u wado bal taquumu waxaa istaagayda baynahu taajirka iyo bayna shariiki kan shirkada la'a ah, muxaasabatun isxisaabin shadiidatun adag wa muraaqabatun isla socosho iyo dabagal daqiiqatun aad u xeel dheer uma ayadoo intaasu jirto oo xisaab iyo muraaqabo iyo dabagal uu jiro uma maca daalika intaas iyaday jirto qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa hor dhaco qad yakuunu inuu dhacaa la arkaa baynahuma dhexdooda min alqishi khiyaanada walkhidaaci isdhagridda maa shay tacuju ay la qayrido bihi maaga almaxaakimu hadha waxa weeyaan qaylo ay soo baxdo oo guddiyaa loo saaray meeshaas waa dood adag iyo khilaafa ka dhacday iyo waa idhacay iyo mad dhicin iyo waxa weeyaan maxkamaduhu waxay la qayliyaan ama guddiyaa lagu hayay Ah, haddana laleey waa lala kacay iyo lama aanan kicin waa been maa shay ayaa dhacaya tacuju ay la qaylido bii maaga almaxaakimu wamaa low maxaa keenay marka wax kale ma keenayo iimaankiya daciif ah xoolaha markuu arko isma celi karo marka ah, iimaankaa daciif ah xooluna waa fidun marka mar alla markuu arko xoolihii iskama celi karo marka taasaa waxay keenaydaa balaayo lala qayliya inay dhacdo wamaa uma sugnaanin lahu maa tacuju bihi lmaxaakim waxaas maxaakiimtu la qaylinaydo min sababin wax sababoo keenay ma jiraan siwaa dacfi nafsi nafta daciifideeda maahan cinda wuruudi fitnati lmaal maalka fitnadiis markay soo aroorto aa naftu daciifta mar hadduu is yidhahda shilinka haddaad meesha ka siibto lagu arki ma hadduu is yidhahda banu aadanku arki ma waa siiba inta uu isleeyahay ama waa lagugu xisaabina ama shaqadaadaad ku weynay ama waa iska ilaalina laakiin daqiiqadda uu siraaba inta haddaad meesha ka siibto cid ku arki karta male khalaas waa siiba naftiya daciif ah oo aan awood u lahayn inuu iska celiyo ah, awood male uu iskaga celiyo nafti imanka daciifa ah. min sababin sabab male wamaa lahu uma sugnaanin shaygaas oo waxa wey lala qaybiyayo dhibaatada keenaya min sababin khiyaanadaas macnaha sabab kale male si waa dacfi nafsi nafta daciifideed macnaha iimaankeediyaa daciifay cinda wuruudi fitnati lmaal maalka markuu fidnadiisu ku soo aroorto oo uu iraa maalaa dagan isma celi karo qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi watuxibuuna waxaad jeceshihiin watuxibuuna waxaad jeceshihiin almaala maalka xuban jacayl jaman fara badan wa min jihatin ukhraa dhinac kale laa yakaadu rajulu ninku ku siga maa yusawiju inuu u guuriyo kariimatow gabadhuu dhalay zamiilahu saaxiibkiis ow nadiimahu saaxiibkiis ilaa yaxduثu waxaa soo dirinaa baynahuma dhexdooda ashiqaaqu khilaaf bacda zamanin yasiirin muddo yar ka gadaal muran iyo qaylo iyo iskhilaafa haddana gabadhii ninkii ka dhex dhaca waa ummad ayada dham waxa way inta iimaankii daciifay ayaa sharti iyo damac iyo sabar la'aana ka qaaliba wa min jihatin ukhraa dhanka kale laa yakaadu rajulu ninku ku siga maa yusawiju inuu ilaa yaxduu waxaa soo dirinaa baynahuma dhexdooda ashiqaaqu khilaaf bacda zamanin yasiirin zaman yar ka gadaal uma yantaqilu wuxuu u guurayaa oo u gudbayaa daalika khilaafkii ila lusratayni labada qoys qoyskii gabadha iyo qoyskii wiilka wamaa faraqa ma kala geyn baynahumaa gabadhaas iyo wiilkaas ilaa dajaru caraga maahane iyo wacadamu sabri sabar la'aan calىa muraacaati xuquuqi اlaakhariin dadka kale xuquuqdooda ilaalinta la ilaalina lagu sabro wiilku ma awoodo gabadhaas xaqiida ilaali inuu ku sabro gabadhu ma awoodo inay wiilkaas xaqiisa ilaali ku sabarto qof walba waxaanba ku jirin xaqa qofka kale iska ilaali laakiin maxaa ku jira cadkaaga gooso xaqaaga gooso marka ma dhacaydo marka xaqaaga gooso hadday mar aheed in dhaqan sii socdaa ma dhacaydo ma dhacaydo wamaa faraqa ma kala geyn baynamaa wiilkaas iyo gabadhaas ilaa dajaro carada maahane iyo wacadamu sabrin sabar la'aanta calaa muraacaati xuquuqi اlaakhariina dad kale xuquuqdooda la ilaalinta la ilaalinaa in lagu sabro taasaa la waayey iyo wa shayu shay oo min xubi nafsi naf jacayl ah walaharati sadbursi ah xoogaa waxaa kaloo ku jira qof walba naf jacayl sadbursi adiga waxa wayna gooso iyo wa shay shay shaygoo min xubbi nafsi naf jacayl ah iyo walaharati sadbursi walow camiluu dadku hadday ku dhaqmi lahaayeen muslimiinta jamiican dhammaantood xaalay yihiin bixadiiin waaxidin hal xadiis hadday ku dhaqmi lahaayeen xadiidkaasoo min axaadiisi rasuulilaahi ka mida sala allahu calayh wasalam latajannabu waa ka fogaa lahayeen hada shiqaaqa khilaafkaas wax alla waxa shirkadaha kaca iyo qoysaska burbura iyo waxa islacnada kulli waa la weylaha haddii halkan xadiis ay ku dhaqmaan alaa wahuwa xadiidkii qowlu waa nabiga hadalkii uu yidhi sala allahu calayh wasalam yu'minu ma rumayn oo mumin ma ahan axadukum qof inin ka mida xataa yuxibba ilaa uu la jeclaado liaqiihi walaalkiis maa yuxibu waxa uu la jeclayay linafsi ilaa qofka uu la jeclaado walaalkiis wuxuu naftiisa la jeclaya muumin maaha muumin maaha iska iimaan daciifu afka baarkiisa wuxuu sheeganaya laakiin hadduu qofku nafta naftiisa wuxuu la jeclay walaalkiis la jeclaado ee naftiisa iyaano lama jeclo walaalkiis iyaana in la caayo lama jecla naftiisa marka walaalkiis caayima in la dhaco naftiisa lama jeclo walaalkiis dhicima in la yaso lama jeclo walaalkiisa yasiuma dhammaan wuxuu naftiisa la rabay walaalkiis kula dhaqma markaasa waxaa soo baxayda ummad isjecel iskaraamaynyda isixgelinayda ah, waa midaan aan rabnana in la beero arrinta dhamon doonaynaabaa saasa ah. waxay tahay annagu inta waxfahanno oo annagu diinkii dhaqan ka dhiganno annagu inaan noqonno dad diinkii macnihiisii ka muuqdo Ah, dad diinkii dhaqankiisi ka muuqdo oo bulshada bedela ah, oo bulshada bedela laakiin annaguna inaan iska dhegaysano ummaddana la mid noqonno taas waxa weeyaan cuquubo laga helaa waana dadka nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur-aanku xujuu ku noqdaa qofku hadduusan dhaqan ka dhigan diinta oo wuxuu fahmo uusan isagu ku dhaqmin xujuu ku noqdaa laakiin hadduu inta fahmo oo ku dhaqmo dhaqankiisa dhaqo oo bedelo oo uu diin ku saleeyo ummaddii gaarsiiyo xujaa hadhow qur-aanku u noqdaa qur-aanku dadku u doodayuu noqdaa wahaada taqsiiru gaabintan alkhuluqiyu ee khuluqa iyo dhaqanka loo nisbeeyey alladii dhaqankan taciishuhu lummatu ummaddu ay ku nooshahay maanta wahaada taqsiiru gaabintan gaabintan alkhuluqiyu ee dhaqanka loo nisbeeyey alladii gaabinta taciishu lummatu ummaddu ay ku nooshay ummadda alislaamiyatu islaamka loo nisbay alyowma maanta ilaa maasha alla ummaddu eber ma wada ahan dad waxaa jira dhaqanka muslimku nool oo afraad ah oo waxa weeyaan sifaad fiican leh aa jira ilaa maasha allahu dad ilaahay doonay maahane rajaca wuxuu ula soo laabanaa dhaqanxumadaasu calaa diinihim ummadda diinkoodii bituhmati in la tuhmoo la yidhaahdo waxa weeyaan islaamkaa sidaasa islaamkaa shartaa islaamkaa dhibka ah diintoodiiu tuhmo kula soo laabana maxaa yeelay lianna dadka kale oon muslimiinta ahayn yansibuuna waxay u nisbaynayaan tasarufaatihim maamuladooda iyo dhaqamadooda tasarufaatihim muslimiinta dhaqankooda waxay u nisbaynayaan ilal islaam waxay leeyihiin islaamkaa saas qof muslima dhaqankay ku arkaan ba islamka u nisbaynayaan lianna naasa dadka gaaladaa yansibuuna waa u nisbaynayaan tasarufaatihim muslimiinta dhaqamadooda ilal islaam islaamkay u nisbaynayaan fayusiicuuna muslimiintiia marka xumaynaa ilayhi diinkii min xayu laa yashcuruuna meelaysan ogeyn ismana oga oo ma moodaan inay islaamka iyagu diintii xumaynayaan dadkii muslimiinta marka diinkii ayagaa sumcadda ka dila ayagaa sharafta ka dila ayagaa xumaynaya ayagaa cadowga u nuglaynaya wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed